بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس وقضنا كاس الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحيره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي وحيره أربع afar arrimood man qofkii kunna afartaas ay ahaadaan fiihi dhexdiisa afar arrimood qofkii isaga dhexdiisa laga helo kaana qofkaas wuxuu noqonayaa munaafiqan khaalisan munaafiq oo baraxla oo waxba aan ku darsanayn waman kaanat fiihi khaslatun minhunna qofkii dhexdiisa ay ahaato hal arrimood oo afartaas ka mid ah kaanat fiihi qofkaas dhexdiisa waxaa ahaatay khaslatun min annifaaq arrin ama dabci ama dhaqan oo dhaqamadii munaafiqiinta lagu yiqiinay ah xataa yadacahaa ilaa khasladaas uu ka tago afartoodu waxay yihiin ida tumina haddii la aamino khaana waa khiyaamaa oo ammaanadii kama soo baxo wa idaa xadatha hadduu sheekeeyana kadaba been buu sheegaa xadatha daalku waa shidan yahay wa idaa caahada hadduu ballan galana qadara ballantii baa ka baxaa wa idaa khaasama hadduu dood galana fajara waa dembaabaa oo dembi buu ku dhacaa isagoo dad iska dhicin ah ayuu dembi gelaa muttafaqun calayhi annifaaqu aasaasu shari nifaaqu waa sharta aasaaskeeda wa huwa nifaaqu wuxuu yahay an yudhira alkhayra inuu khayr muujiyo wa yubdina ashara sharna uu qarsado qalbiga uu ku qarsado haada alxaddu tacriifkan aan hadda aan soo sheegnay qeexitaankan hadda aan soo sheegnay yadkhulu fiihi waxaa soo hoosgelaa annifaaqu alakbar alictiqaadi nifaaqa weyn oo qofku islaamnimada uga baxaa oo ah midka ictiqaadiga nifaaq waxaa jira aan ictiqaadi ahayn waana midka xadiisku uu ka hadlaa dabeecadihii iyo dhaqamadii munaafiqiinta lagu yiqiinay qofka haddii laga helo afarta hadda aan soo sheegnay qofkaas nifaaqi waa ku dhex jira laakiin ma aha nifaaq yukhrijuhu can iddiin nifaaq ictiqaadiyana ma aha qofkan allah iyo rasuulkiisa iyo qiyaamo iyo kutubta ilaahay waa rumaysan yahay ictiqaadigu wuxuu yahay inuu qalbiga gaalnimo ku qarsado tacriifkiisu haddaba waa kaas alladii kaasoo yudhiru saaxibuhu qofka ku dhex jiraa uu muujisto alislaama islaamnimo uu muujisto wa yubtinu lkufra gaalnimona uu qalbiga ku qarsado wa haada nawcu noocan mukhrijun min addiini bilkulliyati qofka diinka gebi ahaanba waa ka saaraa wa saaxibuhu qofka dhaqankaas lehna fi darki alasfali min annaar darajada naarta ugu hoosayda ayuu gelaa waqad wasafa allahu haa'ulaa'i almunaafiqiin munaafiqiinta noocaas ah ilaahay wuxuu ku tilmaamay bisifaati shari kullihaa tilmaamihii sharta dhammaantood maxaa ka mid ah min alkufri gaaloobid wa cadami aliimaan inaysan rumaynin wixii loo baahnaa in la rumeeyo waalistihzaa'i biddiini diinka inay ku jees jeesaan iyo wa ahlihi dadka diinka xambaarsan wasukriyati minhum ayaga inay ku jaasjaasaan waa la mid waalmayli bilkulliyati gebi ahaanba inay u iishaan ilaa acdaa'i diin diinkan cadowgiisa limushaarakatihim lahum maxaa yeelay munaafiqiintu acdaa'daas waxay la wadaagaan fii cadaawati diini lislaam diinkan cadaawadiisay la wadaagaan sababta ay ugu leexanayaanna waa sidaas limushaarakatihim munaafiqiintu inay wadaagaan lahum acdaa'u diinkan oo gaalada ah fii cadaawati diin islaam inay la wadaagaan wahum munaafiqiintaas mawjuuduuna fii kulli zamaan waqti kasta waa joogaan walaa siyamaa kumaba jirtaba fii hada zamaan zamankan kumaba sii jiro alladii zamankaasoo daqat fiihi almaadiyatu maadinimadu ay ka sara martay wax kasta daqad fiihi almaadiyatu maadinimadu ay sara martay waalilxaadu iyo gaalnimada iyo walibaaxiyatu ibaaxinimadu ay sara martay oo loola jeedo in la yidhaahdo wax xaaraan ah ma jiraan wax kastaahi waa mubaax waalmaqsuudu hunaa ujeeddadu meeshan waxay tahay alqismu thaani qaybta labaad min annifaaq oo nifaaqa aladii dukira fii hada alxadiid ee xadiidkan lagu sheegay nifaaqan nifaaqii ictiqaadiga ahay ma aha waa nifaaqii camaliga ahaa waa wax camalka ku saabsan ee wax uurka ku jira ma aha qofka laga helay inay diinkii ka bixi maayo wuxuu laakiin halis u yahay hadduusan ka toobad keenin in la cadaabo inta aan janno la gelin fa haada nifaaqu nifaaqan alcamali ee camaliga ah ee qalbiga aan jirin ee camalka keliya ku saabsan wa in kaana laa yukhriju min addiini inkastoo qofka diinka uusan ka saaraynin bilkuliyati gebi ahaan fa innahu dihliizu lkufri hase ahaatee waa gaalnimada waddadeedii dihliis bikasri daal waa waddada dahaaliis baana lagu jamciyaa waman ijtamacat fiihi haadihi alkhisaal qofkii dhaqamadaani ay ku soo ururaan afartooduba alarbaca ee afarta ah faqad ijtamaca fiihi sharu shar oo dhan baa isugu timid wa khalusat fiihi nucuutu lmunaafiqiin tilmaamihii munaafiqiintuna waa ku saafigaroobeen fa ina asidqa runta iyo waalqiyaama bilamaanaat amaanooyinka in la guto waalwafaa'a bilcuhuud ballamadana la oofiyo waalwarac iyo in laga dhowrsado waalwarac in laga dhowrsado can xuquuqi alkhalqi makhluuqaadka xuquuqdooda aan loo dhaadhicin hiya jimaacu alkhayr waa khayrka meesha ay isugu yimaadaan khayr oo dhan intaasuu isugu yimaadaa wa min akhasi awsaafi lmu'miniin mu'miniinta tilmaamahooda kuwa ugu khaasan waxaa ka mid ah maya waxaad tidhaahdaa fa ina asidqa runta iyo walqiyaama bilamaanaat ammaanooyinka in la oofiyo waalwafaa'a bilcuhuud iyo ballamada in la oofiyo walwalac can xuquuqi alkhalqi makhluuqaadka xuquuqdooda in laga dhowrsado hiya jimaacu اlkhayr waa khayrku meeshay isugu yimaado wa min akhasi awsaafi اlmu'miniin iyo tilmaamaha mu'miniinta lagu yaqaano kuwooda ugu khaasan faman faqada waaxidatan minhaa tilmaamahaas mu'miniinta ay leeyihiin mid ka mid ah qofkii waaya oo laga heli waayo faqad hadama qofkaasi wuxuu burburiyey fardan min furuudi اlislaam waajib waajibaadkii islaamka ka mid ah fa kayfa bijamiicihaa ay fa kayfa xaaluhu xaalkiisu see noqonaa idaa faqada jamiicahaa dhammaanteed haddii laga waayo falkadibu fi lxadiid sheekada in been laga sheego yashmalu waxaa ku jira alxadiida can illaah ka warramitaanka ilaahay laga warramaa wاlxadiiثi can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam iyo warramitaanka nabiga laga warramaa alladii kaasoo nabigaasoo alladii rasuulkaasoo man kadaba calayhi qofkii been ka sheega mutacamidan asagoo u kasaa falyatabawa maqcadahu min annaari naarta meeshuu ka fadhiisan lahaa ha xaarxaarto uu nabigu yidhi sala allahu عalayhi wعalى alihi wasalam axaadiidta mutawaatirka ah waxaa ka mid ah xadiidka nabigu leehy sala allahu عalayhi wعalى alihi wasalam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii been iga sheega asagoo u ka saa naarta meeshuu ka fadhiisan lahaa hasii xaarxaarto hasii diyaarsado been qof caadi ah laga sheego iyo beenta nabiga laga sheego sala allahu calayhi wacala alihi wasalam isku mid ma aha qayb culummada ka mid ah inkastoo hadalkoodu marjuux uu yahay baa waxay yidhaahdeen sheegitaanka nebiga been laga sheego oo kas looga sheegaahay qofka waxay gaarsiidaa gaalnimo inkastoo gaalnimo aysan gaarsiinaynin sida raajixa ah laakiin waa kabiira min alkabaa'ir haddaysanba ahayn min akbari alkabaa'ir sababta oo ah sababta nabiga been looga sheegaya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waa in dadka diin looga dhigo waxaan diin ahayn ujeeddaduna waa in dadka la lumiyo waana dhaqanka iyo dabeecadda abaaliista iyo shayaadiintu ay leeyihiin allah wuxuu yidhi haddaba waman adlamu yaa ka dulmi badan yaa ka gardarro badan miman qof iftaraa cala allahi ilaahay ku abuurtay alkadiba been qof ilaahay ka been sheegay qofka ka dulmiga badan yuu yahay macnaheedu waa ma jiro wayashmalu sidoo kale xadiidka waxaa soo hoosgelaa alkadib fi lxadiid sidoo kale waxaa soo hoosgelaa alxadiida camaa yukhbiru bihi qofku ka warramidda uu ka warramaa wuxuu ka sheekaynaa oo min alwaqaa'ici alkulliyati dhacdooyinka guud iyo waljus-iyati kuwa gaarka ah sheegitaanka kuwaas uu beenta ka sheego alkadib fi lxadiid waa soo hoosgelee sida ay u soo hoosgelee min baabin owlaa in allaha been laga sheego ama rasuulkiisa been laga sheego faman kaana haadaa sha'nuhu qofkii dabcigiisu uu kan yahay faqad shaaraka almunaafiqiina munaafiqiinta qofkaasi wuxuu la wadaagsaday fii akhasi sifaatihim tilmaamahooda ay gaarka la yihiin wa hiya taasi waxay tahay alkadibu beenta waana lagu yaqaanaa suuratu baraa in badan bay ka warantay alladii kadibkaasoo qaala fiihi nabiyu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam nabigu uu ka yidhi iyaakum waalkadiba war iska jira beenta fa ina alkadiba beenta yadcuu ila alfujuuri qofka wuxuu ku hogaamiyaa dembi wa ina alfujuura dembiguna yadcuu qofka wuxuu ku hogaamiyaa ila annaari naarta walaa yazaalu rajulu ninku ka zuuli maayo rajul keliya ma ahane qof unbaa laga wadaa ama rag ha ahaadeen ama dumare walaa yazaalu rajulu qofku ka zuuli maayo yakdibu inuu been sheegaa wayataxara alkadiba uuna ku dadaalaa beenta xataa yuktaba cinda allaahi kadaaba ilaa ilaahay agtiisa looga diiwaan geliyo inuu been badana yahay diiwaankaas ilaa lagu qoro waman kaana qofkii ah ida tumina cala alamwaali haddii lagu aamino xoolaha iyo walxuquuq xuquuqda lagu aamino iyo walasraar sirta haddii lagu aamino khaanahaa khiyaamaha walam yaqum biamaanatihi amaanadiisana aan gudan fa ayna iimaanuhu qofkaas iimaankiisa xaggee jiraa wa ayna xaqiiqatu islaamihi islaamkiisa dhabnimadiisu aaway wa kadalika waxaa la mid ah man yankuhu lcuhuuda qofka jebinaa ballamada oo burinaa ballamada allatii cuhuuddaasoo baynahu wa bayna allah asaga iyo ilaahay ka dhaxayda waalcuhuud iyo ballamada allatii baynahu wa bayna alkhalqi asaga ah iyo makhluuqa ka dhaxaysa fa huwa mawsuufun bisifatin khabiida qofkaasi wuxuu ku tilmaaman yahay tilmaan xun min sifaati lmunaafiqiin oo ka mid ah tilmaamihii munaafiqiinta lagu yiqiinay wakadalika waxaa la mid a man laa yatawaracu can amwaali اlkhalqi qofka aan ka dhowrsan makhluuqa xoolahooda wa xuquuqihim iyo xuquuqdooda aan ka dhowrsan wayaqtanimu furasahaa ee haddana ka faa'iidaysta fursad hadduu u helo xoolahaas hadduu fursad u helo aan cafinayn xuquuqdooda hadduu fursad u helo aan cafinayn wa yukhaasimu fiiha haddana xoolihii iyo xuquuqdii ku doodaa bilbaatili been ugu doodaa hadhowdii marka la isku qabsadana beenuu ugu doodaaho wuxuu leeyahay anigaa iska leh liyuhbita baatilan si uu u sugo wax baatil ah ow yadfaca xaqan ama xaq si uu meesha uga saaro oo uga hortago fa haadihi sifaatu tilmaamaha laa takaadu tajtamicu fii shaksin ku dhowaan mayso inay ku kulanto qof fii shaksin qof inay ku kulanto wa macahu min aliimaani qofkaas oo miciisa uu yahay iimaanka wax ka mid ah maa yujzii wax kaafiya ow yakfi waa la mid ayaduna ah wuxuu leeyahay tilmaamahaas aan ka soo warannay suuragal ma ahan uu leeyahay inay ku kulanto qof qofkaasoo iimaan kaafi ah ama mujzi ah maciis uu yahay fa innahaa tilmaamahaasi tunaafi aliimaana iimaanka waa ka hor imaane ashadda almunaafa ka hor imaansho midda ugu daran waclam ogow haddaba anna min usuuli ahli sunnati waljamaaca usuusha ahlu sunna waljamaaca waxaa ka mid ah annahu qad yajtamicu fi lcabdi inay dhici karto addoonka inay ku kulanto oo ay isugu yimaadaan khisaalu khayrin wa khisaalu sharin tilmaamo shar ama dabeecado shar iyo dabeecado khayr wa khisaalu iimaanin wa khisaalu kufrin iyo arrimo iimaan iyo arrimo kufri aw nifaaqin ama arrimo iimaan iyo arrimo nifaaq hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay qof baa waxaa dhici kartaa in uu ku kulmo nifaaq iyo iimaan ama uu ku kulmo kufri iyo iimaan laakiin kufrigaasi ma aha alkufru alkufru aladii yukhriju saaxibahu min addiin alkufru lmukhrij min addiin lagama wado ee waxaa loola jeedaa alkufr aladi huwa duuna alkufri kufrun duuna kufrin waxa ay culummadu ku tilmaameen iyo iimaanku waa kulmi karaan sidoo kale nifaaqa ictiqaadiga aan ahayn iyo iimaanku labadooda waa kulmi karaan usuusha ahlusunna waljamaaca ayna ka mid tahay wayastaxiqu qofkaas min athawaabi thawaabka xaggiisa wuxuu ka mudanaa iyo walciqaabi ciqaabka xaggiisa bixasabi maa qaama bihi hadba inta uu la eg yahay qofkaas wuxuu ku sifoobay oo min muujibaati daalika kaas aan soo sheegnay waxa keena ah wuxuu leeyahay ciqaabka uu mutaysana wuxuu la eg yahay inta nifaaqa iyo kufriga ah ee asaga shakhsiyaddiisa ku jirta sidoo kale thawaabka iyo ajirka uu helana wuxuu la eg yahay hadba iimaanka iyo islaamnimada asaga ku jirta waqad dalla calaa haada alasli asalkan waxaa tusiyey oo usuusha ahlu sunnaha ka mid ah nusuusun kahiira adilo fara badan ayaa tusiday oo min alkitaabi wa sunnati kitaabka iyo sunnada ah fayajibu alcamalu bikulli nusuus waxaa waajib ah in lagu camal falo nusuusta oo dhan oo ah min baqaa'i liimaani wa baqaa'i diini qofka in iimaanku uu ku baaqi ahaanaa diinkuna uu ku baaqi ahaana walow facala alinsaanu insaanku haba sameeyo min almacaasi macaasida xaggeeda maa facala wuxuu doona ha sameeyo wuxuuba haddii macsiyo ay ku kooban yihiin oo gaalnimo aysan gaarsiisnayn qofkaas iimaankiisii iyo islaamnimadiisii waa baaqi idaa lam yafcal shay-an min almukafiraat qofku hadduusan samaynin wax islaamnimadiisii ka saara allatii tukhriju saaxibaha min aliimaan mukafiraadkaas oo qofka iimaanka ka bixida faalkhawaariju khawaarijta yadfacuuna dalika kullahu midkaas aan soo sheegnay oo dhan waa diidan yihiin wa yarawna waxay arkayaan man facala shay-an min alkabaa'ir waxayna aaminsan yihiin oo ictiqaadsan yihiin ru'yadan waxaa loola jeedaa ra'aadii oo bimacnaa ictiqada ahayd wayaroona waxay ictiqaadsan yihiin man facala shay-an min alkabaa'ir kabaa'irta aan soo sheegnay wax ka mida qofkii sameeya wa min khisaali lkufri iyo arrimaha gaalnimada ah aw khisaali nifaaq iyo arrimaha nifaaqa ah annahu khaariju min addiin inuu diinka ka baxay mukhalladun fi nnaar naartan inuu ku waari doono annahu khaarijun min addiin waa xukunka adduunyada ay siiyeen mukhalladun fi nnaarna waa xugunka aakhire ay siiyeen khawaarijta waxay leeyihiin iimaanku waa hay-atun mujtamica waa hay-ad kulantay hay-adaas waxay ka kooban tahay ficlu lwaajibaat wa tarku lmuxaramaat waajibaadka qofku inuu sameeyo muxaramaadkana qofka inuu ka fogaado iimaanku hay-adiisu intaasay ka dhisan tahay hal xabbo oo ka mid ah kuwaas aan soo sheegnay haddii la waayo iimaanka magiciisii meesha waa ka baxaa waajibaadkii mid ka mid ah hadduu samay waayo ama muxaramaadkii mid ka mid ah hadduu sameeyo iimaanka magiciisu meesha waa ka zuulahay leeyihiin tusaale waxay dhaheen lafdu alcashara lafdiga alcashara haddii toban xabo hal xabo laga qaado lafdulcashara baaqi ma ahaana maya maxaa leeyahay markaas tisca haddii laba laga qaadana tamaaniya iimaanka ama ismu liimaan waa ka lafdi alcashara hal xabo haddii marka uu ka baxo ismul iimaan baaqi ahaan maayo sida lafdul casharaba uusan u baaqi ahaanayn haddii hal xaba laga siibo waxay leeyihiin haddii iimaan uusan baaqi ahayn qofkii marka waa gaal muctasiladu waxay ku waafaqsan yihiin iimaanku inuu yahay hay-a mujtamica mukawana min ficli اlwaajibaat wa tarki اlmuxaramaat haddii laga waayana iimaanku inuu meesha ka baxaa intaas waa isku waafaqsan yihiin laakiin waxay ku diidan yihiin iimaanka hadduu meesha ka baxay khawaarijtu hadalka ay dhaheen waa gaal waxay dhaheen maya qofkan iimaanka waa ka baxay hadduu waajib ka tegay ama muxaram uu sameeyey laakiin la dhihi maayo waa gaal adiladuna tusin maydo ee waxay tusineen nafyu liimaan iimaanka in laga anfiyo keliya saas daraaddeed gaalna la dhihi maa muslimna la dhihi maa xukunka aakhiro laakiin khawaarijta iyo muctasilada waa isku waafaqsan yihiin xukunka aakhiro oo ah qofka kabiirada sameeya kabiiraduna sida aan soo sheegnay waxay ka imaataa ama waajib qofku uu ka tegay ama muxaram uu sameeyey waxay leeyihiin aakhiro haddii la tago qofkaas naartuu gala qof naar galayna kama soo baxo aslanba sida uusan qof janno galo uusan janno uga soo baxayn oo aan naar loo geehayn sidaas sidaasi lamida waxay leeyihiin hadduu naar galana kasoo bixi maayo oo suuragal ma aha in intuu naar galo kadib haddana janno uu galo muctasiladuna fikraddaas way ku waafaqsan yihiin mutaqadimiintoodii iyo muta-akhiriintoodiina masaladaas way wada qabaan dhammaantood haddaba wuxuu yidhi wahaadaa madhabun baail kaasi waa madhab baatil ah bilkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada ayuu baatil ku yahay waa ijmaaci salafi lumma iyo ummaddan salafkeedii sida ay isku raacsan yihiin alxadiidu thaamin xadiidka sideedaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu wuxuu yidhi ya-ti shaydaanu shaydaan baa wuxuu u imaana axadakum qof idinka mid ah fayaquulu wuxuu leeyahay man khalaqa kadaa waxaas yaa abuuray man khalaqa kadaa waxaas yaa abuuray xataa yaquula ilaa marka dambe uu yidhaahdo man khalaqa allah allah yaa abuuray man khalaqa kada marka uu yidhaahdo qofka muslimka wuxuu leeyahay allah man khalaqa kada allah marka dambeu wuxuu leeyahay allah isagaya abuuray nabigu sala allahu calayhi waala ali wasalam wuxuu leeyahay faidaa balaa faidaa balaqahu hadduu meeshaas gaaro falyastacid billaah ilaahay ha magan galo oo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ha dhaho walyantahi hana joogsado oo ha sii joojiyo yuusan sii wadin wa fii lafdin waxaa ku jiray falyaqul ha dhaho aamantu billaah allaah baan rumeeyey wa rusulihi rusushiisana waa rumeeyey muttafaqun calayh wa fii lafdin waxaa ku jiray laa yazaalu nnaasu dadku ka zuuli maayaan yatasaacaluuna inay wax isweydiinayaan xataa yaquuluu ilaa ay dhahaan man khalaqa allah lafdi kalena waxaa ku jirtay inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam abuu hurayrow dadku inay wax ku weydiinayaan ka zuuli maayaan ilaa marka dambe ay ku weydiiyaan su-aashan ah man khalaq allah abu hurayra wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida ah anigoo masaajidka jooga ayaa waxaa ii yimid acraab su-aalay i weydiiyeen waxay i yidhaahdeen man khalaq allah abu hurayra wuxuu yidhi sadaqa khaliilii quumuu cannii quumuu cannii iga taguu yidhi iga dheeraada saaxiibkay run buu sheegay oo ula jeedo nabiga sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam hadalkii nabigu uu ku lahaa ayaa maanta ciyaanan uu arkay ixtawaa hada alxadiidu xadiidkan wuxuu koobtay calaa annahu laa budda in lagama maarmaan ay tahay an yulqiya shaydaanu shaydaanku inuu tuuro oo uu rido haada aliiraad soo aroorintan albaaila ee baailka ah xadiiska wuxuu sheegaa shaydaanku inuusan ka zuulayn iiraadka noocan ah dadka quluubtooda inuu ku ridaa imaa waswasatan maxda iiraadkaasi wuxuu noqon karaa qofka inuu waswaasiyo oo keliya waswaaska oo loola jeedo qofka qalbigiisa inuu waxaas ku shubo aw calaa lisaani shayaaiini linsi wa malaaxidatihim ama iiraadkaasi waswase ka imaan maayee wuxuu ka imaanaa ah shayaadiinu insi iyo dadka mulxidiinta ah ayaa ku weydiinaa su-aashaas waqad waqaca kamaa akhbara nabigu siduu sheegay sala allahu calayhi wacala ali wasalam waa dhacday fa ina alamrayni labadii arrimoodba waqacaa waa dhaceen labada arrimood oo ah waswasatu shayaadiin iyo iiraadkani inuu ka yimaado shayaaiinu اlinsi wa malaaxidatihim laa yazaalu shayطaanu yadfacu ilaa quluubi man laysat lahum basiira shaydaanku ka zuuli maayo inuu ku riixaa quluubta dadka aan cilmiga lahayn ilaa quluubi man dad quluubtood inuu ku riixa laysat lahum basiira cilmi aan lahayn hada su'aal albaatil su-aashaan xaq aan ahayn walaa yazaalu ahlu lilxaad dadka mulxidiinta ahna ka zuuli maayaan yulquuna haadihi shubha shubhadan inay ridaayaan allatii hiya abdalu shubah oo ah shubhooyinka kuwa ugu baatilsan wayatakallamuuna ay ka hadlayaan can ilcilali cilooyinka ay ka hadlaayaan yaa abuuray shaygaas kaas yaa abuuray kaas yaa abuuray alcilal waa jamcu cilatin khaaliqa ayay waxay u yaqaanaan alcila attaama wa can mawaadi alcaalami iyo dunidan waxa ay ka samaysan tahay oo canaasir ah bikalaamin hadal ay uga hadlayaan sakiifin oo liita macruufin la yaqaano waqad arshada annabiyu sala allahu alayhi wacala alihi wasalam nabigu wuxuu hanuuniyey fii hada alxadiid xadiiskan wuxuu nagu hanuuniyey alcadiim ilaa dafci hada su'aal aal su-aashan inaan isaga difaacno isaga celino biumuurin halaaa saddex arrimood bilintihaa in laga joogsado watacawudi min ashayaan shaydaanka in laga cuudibilayso wa biliimaan allah iyo rusushiisa in la rumeeyo ama alintihaa in laga joogsado miya wahuwa alamru lwal waa arrinka koobaade fa ina allaha tacaala allah jacala lilafkaari afkaarta wuxuu u yeelay iyo walcuquula cuquusha oo jamcu caqlin ah garashada ilaahay wuxuu u yeelay xaddan xad tantahi ilayhi ay ku eg tahay cuquushu xad aysan dhaafinay leeyihiin iyo garashadu afkaartuna sidoo kale xad aysan dhaafin bay leedahay walaa tatajaawasuhu oo xadkaas aysan ka tallaabin wayastaxiilu waxaana aan suuragal ahayn waxaa mustaxiil ah an tastatiica cuquusha iyo afkaartu inay awoodo mujaawasatahu xadkaas inay ka tallaawdo waa mustaxiil low xaawalad xitaa hadday isku daydo sidaasaa isugu aadineen wayastaxiilu waxaa mustaxiil ah an tastatiica cuquusha iyo afkaartu inay awoodo mujaawasatahu xadkaas inay ka tallaawdo low xaawalad xitaa hadday isku daydo liannahu muxaal oo muxuusan u suuragelayn inay ka tallaawdo xadkaas liannahu muxaal suuragal ma aha waa mustaxiil muxaal iyo mustaxiil wa muxaawalatu lmuxaal shay aan suuragal ahayn qofka inuu isku dayo min albaatil wuxuu ka mid yahay baatilka iyo wasafahi iyo caqliyarida wa min amxali lmuxaal waxyaabaha suuragalka aan ahayn kuwa ugu ugu daran wuxuu yahay altasalsulu fi lmu'ahiriina walfaaciliin in in mu'ahiriinta iyo faaciliintu ay tasalsulaan meeshan xoogan in lagu istaagay u baahan tahay tasalsulka macnihiisu wuxuu yahay shaygu inuu isdaba yaallo waxaana laga keenay min asilsila silsiladana waxaad ogtihiin inay tahay shay isdaba yaalla tasalsulku wuxuu marka u qaybsamaa saddex qaybood tasalsulun fil aathaar iyo tasalsulun fi filmu'ahiriina waalfaaciliin iyo tasalsulun fii tamaami ata'hiir waa saddexdaas qaybood midka hore oo ah altasalsulu fil aathaar aathaarta waxaa loola jeedaa waa jamcu athare mafcuul ataahiir waa ficil almu'ahirna waa faacil haddaba atasalsulu fi laathaar macnaheedu wuxuu yahay ficil inuu ficil ka horeeyey oo ficil ka horeeyey oo ficil ka horeeyey oo ficil uu ka horeeyey oo mid kale uu ka sii horeeyey ilaa maa laa bidaayata lahu suuragal ma tahay tasalsul fi laathaar baa laftigiisu wuxuu qaybsamaa laba qaybood tasalsulka waxaan u qaybinay markii hore saddex qaybood atasalsul fi laathaar atasalsulu fi lmu'ahiriina walfaaciliin atasalsulu fi tamaami ataahiir atasalsulu fi laathaar oo loola jeedo ficil inuu ficil daba yaallo ficil kale daba yaallo baa wuxuu qaybsamaa laba qaybood tasalsulun fi laathaar fi lmaadi iyo tasalsulun fi laahaar fi lmustaqbal filmaadi waxaa loola jeedaa inuu ficilkan ficil ka horeeyey kaasna mid kale ka sii horeeyey kaasna mid kale kasii horeeyey kaasna mid kale ka sii horeeyey ilaa maa laa bidaayata lahu suurtagal ma tahay mustaqbalkana waxaa loola jeedaa ficilkan inuu ficil ka dambeeyo mid kale kasii dambeeyo mid kale ka sii dambeeyo mid kale ka sii dambeeyo mid kale kasii dambeeyo ilaa maa laa nihaayata lahu suuragal ma tahay muslimiinta badankooda waxay isku waafaqsan yihiin atasalsulu fi laaathaari fi lmustaqbal inuu suuragal yahay bal inuu waaqic yahay sababta oo ah ilaahay jannada wuxuu sheegay dadka ku jiraahi inay noolaanayaan dhammaansho la'aan noloshooduna nihaayo ma laha allah jannada markuu ka warramayo wuxuu yidhi ukuluhaa daa'imun wa dilluhaa marka waa daa'im afcaashooda iyo kalaamkooda iyo xarakaadkoodu waa daa'im ilaa maa laa nihaayata lahu haddaba xarakaadka iyo afcaasha mustaqbalka sidaasoo kale ah maadiga suuragal ma tahay kaas doodaa ku jirta isaga tasalsulka nooca labaad waxaa loola jeedaa atasalsulu fi lmu'ahiriin waalfaaciliin almuair iyo alfaacil waa isku mid oo loola jeedo makhluuqan ama mafcuulkan faaciluu leeyahay faacilkaasna faacil kaluu leeyahay faacilkaasna faacil kaluu leeyahay faacilkaasna faacil kaluu leeyahay kaasna mid kaluu leeyahay ilaa maa laa bidaayata lahu dadka muslimiinta ah iska daaya dadka cuqalada ah min bani aadam dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin inuu mumtanic yahay inuu mustaxiil yahay waana midka hadda uu noo sheegaa waxaa la mid ah makhluuqan khaaliquu leeyahay in la yidhaahdo khaaliqaas isna khaaliq kaluu leeyahay kaasna khaaliq kaluu leeyahay kaasna khaaliq kaluu leeyahy ilaa maa laa bidaayata lahu inuu mumtanic yahay oo suuragal aysan ahayn alcuqalaa'u min bani aadama waa isku waafaqsan yihiin hada huwa tasalsulu fi lmu'ahiriina waalfaaciliin waana midkuu hadda ka hadlaa oo uu yidhi waa min amxali lmuxaal nooca saddexaad altasalsulu fi tamaami ta'hiir oo laga wado axadkaani faacil ma noqon karo ilaa axad kale uu faacil ka dhigo ilaan ficilku wuxuu u baahan yahay qudra iyo iraada labada shay oo ficilku uu ku taagan yahay waa kuwaas alqudratu aliraada in la yidhaahdo faacil ma noqon karo ilaa axad kale faacil uu ka dhigo kaasna kama dhigi karo kan faacil ilaa mid kale uu ka dhigo kaasna kama dhigi karo ilaa mid kale uu ka dhigo ilaa maa laa bidaayata lahu asagana akharu lbashar waxay isku waafaqsan yihiin inuu mumtanic yahay oo suuragal uusan ahayn waxaa la mid a ah in la yidhaahdo khaaliqu lmakhluuqaat oo allah ah laa yakhluq xataa yajcalahu khaaliqun aakhara khaaliqan khaaliq kale ilaa khaaliq uu ka dhigo khaaliq wax ma abuuri karo kaasna kama dhigi karo ilaa khaaliq kale uu sida ka dhigo asna kama dhigi karo ilaa khaaliq kale sida uu ka dhigo ilaa maa laa bidaayata lahu waa atasalsulu fi tamaami taahiir asna inuu mumtanic yahay akaru bashar waa isku waafaqsan yihiin wuxuu yidhi haddaba wa min amxali lmuxaal waxyaabaha suuragalka aan ahayn kuwa ugu xageeya waxaa ka mid a ah, altasalsulu fi lmu'ahiriin waalfaaciliin mu'ahiriintii faaciliintu inay isdaba yaallaan faacilkan faaciluu leeyahay kaasna faacil kale kaasna faacil kale kaasna faacil kale ilaa dhammaad aan lahayn ama makhluuqan khaaliq uu leeyahy khaaliqaasna khaaliq khaaliqaas kalena khaaliq kaasna khaaliq kaasna khaaliq ilaa maa laa bidaayata lahu waa muxaalun min amxali lmuxaal muslimiinta iska dhaafee gaalada agarkoodu masaladaas waa ay qabaan waana laysku waafaqsan yahay fa ina almakhluuqaat makhluuqaadka laha ibtidaa waxay leedahay bilow walaha intihaac dhammaadna waa leedahay waqad tatasalsalu fii kahiirin min umuuriha arrimaheeda in badan oo ka mid ah inuu tasalsulo waa dhici karaa oo uu isdaba yaallo ilaa muddo xataa tantahiya ila allah ilaa marka dambe ay ku dhammaato allah aladii allahaasoo awjadahaa makhluuqaadkaas abuuray wa awjada maa fiiha min asifaat sifaatka iyo tilmaamaha dhexdeeda ahna isagu abuuray iyo walmawaad walcanaasir iyo mawaadda iyo canaasirta oo isku mid ah oo laga je oo loola jeedo makhluuqaadku waxa ay ka samaysan yihiin maadada ay ka samaysan yihiin ama cunsurka ay ka samaysan yihiin oo ah saddex shay alturaab waalmaa waalhawaa ayagana allaha abuuray waa intii basharka laga abuuray wa anna ilaa rabbika almuntahaa allah wuxuu leeyahay wa anna ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa inuu ahaaday almuntahaa ay ilintihaa dhammaanshaha makhluuqaadka iyo afcaashoodu allah xaggiisay u dhammaanay asaana ka abaalmarin doona inta dunida ay joogeen wixii ay sameeyeen faidaa wasalat ilcuquulu ila allahi tacaala cuquushu haddii ilaahay ay gaarto waqafat waa joogsanee wantahat halkaasayna ku ekaane waa xadka aysan dhaafi karin cuquushu oo uu hore noogu soo sheegay fa innahu allah alwal waa allihii awalka ahaa alladii allahaasoo laysa qablahu shay wax ka horeeya aysan jirin alwal alladii laysa qablahu shay oo wax ka horeeya aysan jirin waalaakhir waa allaha baaqiga ah alladii laysa bacdahu shay oo wax ka dambeeyana aysan jirin fa awaliyatuhu fa awaliyatuhu allah awalnimadiisa tacaalaa sarreeye laa mubtada'a lahaa bilow ma laha mahmaa furidat alasmaan waalaxwaal si kasta oo asmaan loo fardiyo iyo axwaal loo fardiyo wax kastoo qalbigaaga ku soo rido waxaas ilaahay waa ka horeeyaa malaayiin sano iyo malaayiin qarni iyo intaa doonta fardi ilahay waa ka horeeyaa wa huwa aladii awjada alasmaan allah asmaanta waa allihii abuuray waqtiyada iyo saacadaha waa allihii abuuray walaxwaal iyo xaaladaha iyo walcuquul cuquusha allatii taasoo hiya bacdu quwa alinsaan insaanka awoodihiisa qeyb ka mida ah cuquusha noocaas ahna allah asaga abuuray fa kayfa yuxaawilu alcaqlu allatiidaas waxay nacti u tahay cuquusha allatii cuquushaasoo hiya iyaduba bacdu quwa alinsaan awoodda insaanku uu ku taagan yahay qeyb ka mida ah fa kayfa yuxaawilu lcaqlu caqligu see isugu dayaa ah haddaba an yatashabbaha inuu ku adkaysto uu ku dhego fii iraadi hada su'aali albaatil caqligu see isugu dayaa inuu ku dhego fii iiraadi hada su'aal inuu soo arooriyo su-aashan albaatil ee xaqdarrada ah falfardu calayhi almuxatam fi hada alxaal waxa waajibka ku ah waajibkaasoo la gooyey almuxatam la gooyey fii hadihi alxaal xaaladan waxay tahay alwuquufu waalintihaa mar haddii caqligu meeshaas uu gaaray waa inuu joogsado oo halkaas uu ku ekaado alamru thaani arrinka labaad wuxuu yihi altacawudu billaahi min ashaytaan allah inuu shaydaanka ka magan galo fa ina haadaa su-aasha noocan ah min wasaawisihi wuxuu ka mid yahay waswaaskiisa waxa qalbiga uu ku soo ridaa waswaaskuna waa waxaas qalbiga uu ku ridaa shaydaanku waxaana macruuf ah shaydaanku insaanka waa dhex galaa jirkiisuu dhex galaa intuu dhex galo ayuu wuxuu awoodaa qalbigaaga inuu wax ku afuufo in badan oo dadka ka mid a laakiin waxaa dhici karta inaysan dareensanayn waxyaabo badan oo qalbigaaga ku soo dhaca waxaa laga yaabaa inaad moodo wax shay iska caadiya inuu yahay laakiin shay iska caadiya maaha dhabahaantii ee waa wax shaydaanku qalbigaaga ku afuufa oo adiga uu kuu sheegaa khayrna hadda kuu sheegi uu maayo qalbigaagana inuu khayr ku rido shaydaan loogama fadhiyo nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxaad ogtihiin inuu yidhi ina ashaydaana yajrii min ibni aadama majra dam shaydaanku ibnu aadamka wuxuu maraa wuxuu ka maraa jirkiisa meel kasta oo dhiig uu mari karo xidid kasta oo dhiig uu dhex mari karo shaydaanka suuragalay u tahay inuu dhex maro kadibna qalbiga intuu galo uu waswaasiyo oo uu rogrogo wixii uu markaas rabo oo shar ahna uu ku shubo saas daraaddeed qofku ka maarmi maayo inuu ilaahay uu magan galo oo xaggiisa uu laabto shaydaankaas si uu ilaahay uga badbaadiyo oo kaydkiisa ilaahay uu u dhaafiyo alamru ahaani atacawudu biاllaahi min ashayطaan faina hada min wasaawisihi wasaawistiisay ka mid tahay wa ilqaa'ihi fi lquluub iyo riditaanka waxa uu qalbiga ku ridaa liyushakika annaasa si uu dadka shaki uga geliyo fi liimaani birabbihim rumaynta rabbigood ay rumaynayaan facala alcabdi addoonka waxaa korkiisa idaa wajada daalika waswasada noocaasa hadduu dareemo an yastaciida billahi inuu ilaahay magan galo minhu shaydaankaas faman tacawada billaahi qofkii ilaahay magan gala bisidqin magangelid hun ah wa quwatin iyo magangelid awood leh acaadahu llah ilaahay waa magangeliyaa shaydaankaasna waa dhaafiyaa wa darada canhu shaydaan shaydaankaasna waa ka eryaa wadmaxallat wasaawisuhu lbaatila wayna baaba-aan waswaaskiisii baatilka ahna waa baaba-aa alamru thaalitd wuxuu yahay an yadfacahu inuu iska difaaco su-aasha noocaas ah bimaa yudaaduhu su-aashaas wax ka horjeedana uu ku difaaco oo ah min aliimaani billaahi wa rasulihi fa ina allaha wa rusulahu allah iyo rusushiisa akhbaruu waxay sheegeen biannahu tacaala allah alawal aladii laysa qablahu shay wa annahu tacaala io allah almutafaridu inuu yahay midka la keli noqday bilwaxdaaniyati wa bilkhalqi waaliijaad iyo abuurid iyo ahaysiin wax aan jirin in laga dhigo wax jira lilmawjuudaati saabiqa waxyaabaha jira ama makhluuqaadka jira kuwii horeeyey iyo walaaxiqa kuwa dambaba allah asagaa la keli noqday abuuritaankooda iyo ahaysiintooda fahada aliimaanu saxiixu saadiq alyaqiini iimaankan saxda ah ee runta ah ee yaqiiniga ah yadfacu wuxuu difaacaa jamiica maa yudaadduhu waxaa ka soo horjeeda asaga dhammaantood oo min ashubah oo ah shubhooyinka almunaafiyati lahu asaga ka hor imaane fa ina alxaqa yadfacu lbaatil maxaa yeele xaqu baatilka asagaa daaqada ka saara asaa difaaca waashukuuku laa tucaaridu alyaqiin shakiyaduna yaqiinta ma mucaaradi karaan ma muqaawamay karaan iskama dhici karaan fa haadihi alumuuru halaatha umuurtan saddexda ah allatii dakaraha nabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam oo nabigu uu sheegay tubtilu haadihi shubah shubhooyinkan ayadaa burburine allatii shubhooyinkaasoo laa tasaalu aan ka zuulin calaa alsinati almalaaxida dadka mulxidiinta ah ee gaalada ah afkooda aan ka bixin yulquunahaa bicibaaraatin mutanawica shubhadaas waa ay soo tuuraan ayagoo hadallo kala duduwan iyo cibaarooyin kala noocnooca ah ayagoo adeegsanaa fa amara bilintihaai nabigu wuxuu amray in laga joogsado alladii kaasoo yubtilu tasalsula albaatil oo burburina tasalsulka baatilka ah wa bitacawud sidoo kale nebigu wuxuu amray in ilaahay la magan galo min ashaytaan alladii huwa lmulqi lihaadihi shubha oo ah shubhadan midka isagu soo tuuraa ilan shaydaanku insina waa leeyahay jinnina waa leeyahay wa biliimaani saxiix sidoo kale nebigu wuxuu amray iimaanka saxiixa aladii yadfacu kula maa yudaaduhu min albaatil kaasoo difaaca wax kastoo kahor kasoo horjeeda oo baatila walxamdu lilah fa bilintihaa'i qadcu shari mubaasharatan joogsiga qofka uu ka joogsado waxaa ku jira qadcu shari sharta in la jaro mubaasharatan si toos ah isla markiiba wa bilisticaadati waxaa ku jira qadcu sabab in la gooyo sababta addaaci ila shari ee sharta sababta u ah ee sharta dadka ugu yeeraa ilaan shartan waxaa sabab u ah shaydaanka shaydaankaasna waxaa meesha looga saari karaa isticaadada marka isticaadada waxaa ku jira qadcu sabab addaaci ila hada shar wa biliimaani iimaanka waxaa ku jira allujuu-u waxaa ku jira magangelid iyo qabsasho bilictiqaadi saxiix la magan galo ictiqaadka saxiixa ah la qabsado alyaqiini ee yaqiiniga ah aladii yadfacu kula mucaarid oo meesha ka saara wax kastoo asaga mucaarid ku ah oo kasoo horjeeda wa hadihi lumuuru halaatha umuurtan saddexda hiya jimaacu lasbaab waa asbaabta midii kulminaysay asbaabtii meeshay isugu imaanayeen addaafica likulli shubhatin asbaabtaas oo difaaci iska celinaya shubha kasta tucaaridu liimaan oo iimaanka mucaarad ku ah fayanbaqi alcinaayatu biha saddexdan arrimood waxaa fiican in xoogga la saaro fii kulli maa carada liliimaan wax kasta oo iimaanka ka hor yimaadana loo adeegsado oo min shubhatin oo shubho ah iyo waishtibaahin wax aan la kala saari karin ah ishtibaaha macnihiisu wuxuu yahay ashyaadu inay isdhex gasho ilaa la kala saari waayo oo tusaale ahaan xaqi iyo baatilkii ay isdhex galaan in badan oo dadka ka mid a ah ilaa ay kala saari waayaan yadfacuhu lcabdu mubaasharatan shubhadaas addoonku waa iska difaacaa mubaasharatan si toos ah bilbaraahiin wuxuu isaga difaacaa xujooyinka addaallati tusinaya calaa ibdaalihi inuu baatil yahay oo uusan xaq ahayn oo uusan sax ahayn wa biihbaati diddihi iyo sidoo kale wuxuu isaga difaacaa baraahiinta tusinee lidkiisa inuu thaabit yahay wa huwa alxaqu aladii laysa bacdahu dalaal waana xaqa alladii xaqaasoo laysa bacdahu uusan ka dambeynin ila dalaalu baadinimo maahee famaadaa bacda alxaqi ila dalaal wabitacawudi billaah iyo inuu ilaahay magan galo min ashaytaan aladii yadfacu ila alquluub shaydaankaasoo quluubta ku soo riixa fitana shubuhaat shubhooyinka fitnooyinkooda wa fitan ashahawaat iyo shahawaadka fitantooda waana labada shay ee qalbiga jiriya fitnatu shubha wa fitnatu shahwa liyusalsila iimaanahum si iimaankooda uu u gilgilo oo uu u ruxo wa yuuqicahum bianwaaci almacaasi macaasida noocyadeedana uu u dhexgeliyo fa bisabri waalyaqiin adkaysiga iyo sabarka iyo yaqiinta yanaalu lcabdu labadoodaas addoonku wuxuu ku gaaraa asalaamata inuu ka nabadgalo asalaamata inuu ka nabad galo min fitani shahawaat wa min fitani shubahaat wallaahu lmuwafiq alxaafid allah ayaa muwafiq ah oo addoommadiisa ilaaliya wabilahi towfiiq wallahu aclam halkaas ka joogo